alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wsaxbihi wman waalaah allahuma calimna ma yanfacuna wanfacna bima calamtana wazidna cilma yanfacuna huma ma bacd waa kitaabkeenii aladab lmufrad liabi cabdillaahi muxamed bnu ismaaciil albukhaariyi raximah llahu tacaala waana dersigeenii labaatanaad wuxuuna darsigani ka bilaabanayaa xadiiska saddex boqol sagaashan iyo labo saddex boqol sagaashan iyo saddex xadiiska ayuu ka bilaabanaya qaala lmusanifu raximahu llahu tacaala baabun idaa kadabta lirajulin huwa laka musadiqun wuxuu baabu yahay haddaad ruuxa u been sheegto ruuxaasina uu beentii aada u sheegtay uu kaa rumaysanayo maxaa xaalku noqonayaa qala alimaamu raximah llahu tacaala xadasanaa xaywa ibnu shurayx qaala xadasanaa baqiya ibn lwaliid axaadiisu baqiya laysat naqiya fakun biha cala taqiya waa mudalis yudalisu tadlisu taswiya can dubaarata ibni malik alxadramiyi can cabdiraxmaan ibni jubayr ibni nufeyr ana abaahu aabihi oo jubayr ibnu nufeyr xadasahu wuxuu sheegay ana sufyaan ibni usayd alxadrami saxaabiga la yidhaah xadasahu wuxuu u sheego xadiiska uga tebiyay anahu samica nabiya sala allahu caleyh wasalam nabiga inuu ka maqlay salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi yaquulu isagoo leh kaburat khiyaana kaburat waxaa weynaatay khiyaanatan ay min ajli lkhiyaana khiyaano darteed waxaa u weynaatay an tuxadisa akhaaka walaalkaa inaad u sheegto xadiisan war huwa isaguna laka musadiqun oo markaa kuu rumaynayo kaa rumaysanayo wa anta lahu kaadibun adiguna aada u sheegayso runtu sidadaba waa dhaqan lagu yaqaano ruuxa muslimka ah ilaahayna subxaanahu watacaala addoommada uu doortay iimaanka uu u hibeeyey markii rabilahday wuxuu hi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha wakunuu maca asaadiqiin kuwaalayo nabigiisa rumeeyeyo ilaahay subxaanahu watacaala ka baqa oo alle awaamirtiisa u hogaansanaada rabi wuxuu idin faray la imaada wuxuu idinka reebayna ka taga kuwa runta sheegaya la jirkoodana noqda xadiiska dacfi baa ku jira baqiya ibn lwaliid oo mudalisa iyo dabaara ibn malik yani ayaa ku jira saa darteed xadiisku waa daciif sida yani markaa uu tilmaamayo sheekh albani raximah llahu tacaala imaam axmed baa fii musnadihi ku warinaya mujaladka afraad boqol sideetan iyo saddex bayhaqi fi sunan mujaladka tobnaad boqol sagaashan iyo labo daciifadana wuxuu ku daciifiyey kun laba boqol konton iyo kow raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun laa tacid akhaaka shay-an fatukhlifa walaalkaa shay haw yaboohin kadibna aada khilaafto oo ballantii aada ka baxdo xadahanaa cabdullaahi ibnu saciid cabdullaahi ibnu saciid ibnu xusein alkindi abu saciid alashaj waa hiqat imaam قال xdثna cبدالرحمن بن محمد cبدالرحمن بن محمد المحاربي عن لyث بن أبي سليم عن cبدالملك وcبدالملك بن أبي بشhير ثقة mrdy عن عكرمة مولى بن عباس البربري عن بن عباس قال wxuu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ilah wuxuu yihi laa tumaari akhaaka walaalkaa hala murmin walaa tumaasixu hala kaftamin walaa tacidhu haw yaboohin mawcidan ballan oo fatukhlifahu marka aada khilaafto hataa tiraa waxaasaan ku siinayaa ama hawsha noocaasaan kuu qabanayaa ama waxaa noocaasa anaa kaa caawinaya yacni markaa ballantii ha kaga bixin ruuxa muslimka ilaahay wuxuu ku ammaanay mu'miniinta ballantooda oo ay oofinayaan oo ilaalinayaan waladiina hum liamaanaatihim wa cahdihim raacuun nabigeenuna salawaatu llahi wasalaamu caleyh xadiiska imaamu axmed iyo nasaa-i ee ibn abi shayba yani markaa uu warinayo bayhaqina fi shucab uu warinayo min xadiisi anas ibni malik wuxuu nabigeenu leeyahy laa iimaana liman laa amaanata lah ruuxaan ammaano lahayn iimaan male iimaankiisu ma dhammaystirno walaa diina liman laa cahda lahu diinna male ruuxaan ballan lahayn buu nabigu yihi salawaatu llahi wasalaamu calayhi xadiiskan alqudaaci waa fii musnadi shihaab ku warinay mujaladka labaad sideetan iyo shan abu nucaym fi lxilyati alawliyaa wa dabaqaati alasfiyaa mujaladka saddexaad saddex boqol afartan iyo labo adabulmufradka ayuu ku daciifiyey sheekh naasir saddex boqol sagaashan iyo afar adilo kale baa inaga kaafinaysa ruuxa muslimka inuu ballanta u ilaaliyo waxa uu walaalkii u yabohayna ballantii aanu ka bixin qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu dacn fi lansaab wuxuu baabaya adacnu fi lansaabi nasabkii oo la duro ruuxa nasabkiisa oo wax laga sheego oo la yidhaahdo ama waa nasab dhiman ama la yidhaahdo cidda uu ku abtirsanayo marka kama mid aha waa kabiira min alkaba'ir waxaynuna kusoo marnay yani kitaabkii alkaba'ir lilimaami dahabi raximah llahu tacaala qaala lmusanifu raximah llahu tacaala xadahanaa abu caasim abu caasim annabiil waa daxaak ibnu maqlad can ibni cajlani maxamed ibni cajlaan can abiihi cajlaan can abi hurayrata can nabiy sal alla aleh wasalam qaala nebigu wuxuu yihi shucbataani laba arrimood laa tatrukuhumaa ummatii ummadaydu ka tegi mayso anniyaaxatu baroorta iyo wadacnu fi lansaabi iyo nasabkoo la duro waa laba shay oo ummadihii jaahiliga dhaqankoodii ka mida ummadda nebi maxamedna aanay ka tegayn oo sala allahu caleyh wasalam uu tilmaamo riwaayada yani axmed waxay siyaadisaa fii musnadihi al-istisqaau bilanwaac xidigaha in lagu roob dalbana ka tegi maayaan oo iska dayn maayaan tirmidi isagu fii jaamicihi wuxuu siyaadiyaa yani arbacun laa yatrukuunahuna afar ka tegi maayaan waxaa kamid ah afartaas alcadwa baasaysiga in wax la baasaysto ama xayawaanaadka la baasaysto oo la saaka dhurwaaba iga soo horbaxay ama galaydh baa guriga yani markaas soo hor dul fadhiistay oo qof weyn baa dhimanay ama qof xun baa saaka ii yimi oo igu soo asbaxay oo dukaankii waxba laygama iibsan waxaa in la yidhaahdo marka ma banaana baasaysiga noocaas dhaqankani waa dhaqamadii jaahiliga ruuxu isagoo islaam ah oo ilaahay subxaanahu watacaala u hogaansamay ayaa waxaa dhici karta tilmaan kamida tilmaamihii jaahiliga inuu ku sifoobo sida nabigeena salawaatu llahi wasalaamu caleyh abu dar uu ku yihi inaka imruun fiika jaahiliya yacni waxaa tahay ruux dhaqamadii jaahiliga ay wax kaga jiraan ayaa tahay acyartahu biummihi ma hooyadiisaad ku ceebaysay mar yani markaa uu saxaabi kale hooyadii uu ku ceebeeyey imaamu muslim baa kitaab liimaan ku warinaya raqamka boqol iyo labaatan tirmidina fii jaamici yani kun iyo boqol raqamka imaam axmedna wuxuu ku warinaya fii musnadihi yacni mujaladka saddexaad afar boqol soddon iyo kow dabrani fi lkabiir ayuu isaguna ku warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu xubu rajuli qowmahu wuxuu yahay jeclaanta uu ninku jeclaanayo ama ruuxu uu jeclaanayo qoomkiisa iyo tolkiisa uu jeclaanayo waxaad ku jeclaanaysaa waa inay noqdaan xaqa haddii baadil ay sameeyaanoo xaqii ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkii iyo sunnadii uu soo dejiyey yacni alla subxaanahu watacaala kitaabkiisa iyo sunnada nebiga ay dhinac maraan yacni ruuxa muslimkahi waa inuu beri ka noqdo qabiilkiisa iyo qoomkiisa uu beri ka noqdo maaha dhaqankaas soomaalidu ay yidhaahdaan qabiilkaaga iyo kabtaadaba dhexdaa looga jiraa fiqi tolkii kama janno tago warkaasi war jira maaha qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadasanaa sakariya sakariya ibnu yaxya ibni saalix abu yaxya allulu-i yani ayaa alfaqiih alxaafid yani waa nin hiqa qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadasana alxakam ibnu lmubaarak waa xakam ibnu lmubaarak abu saalix yacni alkhashiti albalkhi xaafidun saduuqun hiqa qaala wuxuu yihi xadasanaa siyaad ibnu rabiic siyaad ibnu rabiic abu khidaash albasri ayaa la yidhaahdaa qaala wuxuu yihi xadasanii waxaa ii waramay cabaad arimli cabad rimli waa cabad bn abi kasiir siqatun wasaqahu ibnu muciin wbn lmadini abu xaatim iyo keyrkoodna way daciifiyeen waa mukhtalifun fiih qaala xadasatnii imraatun haweeney baa ii warantay yuqaalu laha la yihaahdo yacni fusayla magaceeda waxaa lagu tilmaamay fusayla iyo xusayla iyo jamiila magacyadaasoo dhan waale adigu waa gabadh uu dhalay saxaabiga le waasila bint al ayaa dhalay gabadhaasaa ii warantay qaalad waxay tiri samictu abi aabahay baan ka maqlay yaquulu isagoo leh qultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow amin alcasabiyati qabyaalada miyay kamid tahay an yuciina arajulu ninku inuu u kaalmeeyo qowmahu qoomkiisa calaa dulmin dulmi gardarro iyo xadgudub inuu u kaalmeeyo oo garab iyo gaashaan uu ku siiyo casabiyada miyay kamid tahay qaala nebigu wuxuu yihi nacam ha casabiyo kaleba ma jirto ruuxu waxa weeye waa inaad qoomkaaga aada ku taageerto shay baadila aada ku taageerto waata nabigeenu salawaatu llahi wasalaamu caleyh xadiis kale oo dabaraani fii mucjamihi uu ku warinayo uu tilmaamayo man acaana daaliman liyudxida bibaadilihi xaqa ruuxii ruux kale u kaalmeeyo oo ugu kaalmeeyo baadilkiisa si uu xaqa u buriyo baadilkaas si uu xaqa ugu buriyo faqad bari'at minhu dimat llahi wadimatu rasuulihi alle subxaana wa tacaala magantiisa iyo maganta rasuulka beri buu ka yahay yani markaas waata nabigeenu leeyahy salawaatu llahi wasalaamu aleyh riwaayo kale lam yasal fi sakhad illaah xataa yansica cadhda ilaahay ka suuli maayo ilaa khaladka iyo gefka uu galay uu ka reebtoonaado sheekhu wuxuu tilmaamay xadiiskani inuu daciif yahay ee cilada uu yani marka uu ku daciifinayana gabadhan fusayla la yidhaahdo ayuu leeyahay waa majhuula waa majhuula ayuu leeyahay laakiin sanad ka fiican sanadkan baa abu daa fi sunanihi uu ku warinaya shan kun boqol iyo sagaal iyo toban xadahanaa maxamuud ibnu khaalid adimishqi xadahanaa alfiryaabiyu maxamed ibnu yuusuf alfiryaabi xadahanaa salamata ibnu bashiir adimishqi salama ibnu mubashir adimishqi yacni wuxuu leeyahay markaa fasiila markuu ka warramay yani waxaan maqlay buu yihi samictu binti waasila ibn اlasqac annaha samicat abaha yaquul inay aabaheed ka maqashay isagoo leh nabigan waxaan weydiiyey buu yihi qultu yaa rasuul allah mal casabiyatu casabiyadu maxay tahay qaala wuxuu yihi an tuciina qowmaka fi dulmi qoomkaaga inaad dulmiga ugu kaalmayso waana taxsiiniyey shucayb arnaud yani tacliiqaadka iyo takhriijka uu ku leeyahay kitaabka toddobada mujale isagu uu xaqiijiyey raqamka yani mujaladka todobaad afar boqol afartan xadiidka raqamkiisuna waa shan kun boqol iyo sagaaliyo toban sidaa shucayb moodaa inay xadiiska yani markaa ka wanaagsan tahay sida albani uu ku xukumay qaala imaamu raximah llahu tacaala baabu hijrat rajuli wuxuu yahay hijrada ruuxu uu ka hijroodo ruuxa kale uu ka hijroodo xadaanaa cabdullaahi bnu saalix katibu leys qaala xadaanii leys bnu sacd qaala xadaanii cabdiraxmaan bnu khaalid can ibni shihaabin maxamed ibn muslim ibni shihaab asuhri can cawf ibni alxaaris ibn dufayl cawf ibn xaaris ibn dufayl huwa ibn akhi li liummiha caaisha walaalkeedoo dhanka hooyo kala walaal ahaa ayaa dhalay eeday u ahay dhanka hooyo yani markaa kala walaal ah anna caaishata caaisha radia allahu canha sawjat nabiy sal alla aleyh wasalam xudisat waxaa loo sheegay ana cabdullaahi ibnu subayr cabdullaahi ibnu subayr qaala inuu yihi fii beycin beec aw cadaa-in ama siismo iyo deeq acdatfu caaishatu caaisha ay bixisay oo dad siisay inuu yihi wallaahi tantahiyanna caaisha ilaahay baan ku dhaartay caaisha waxbixintan iyo deeqdan ay waxbixinayso way ka tegi sidoo kalena beecan ay gelaysay aanay ka fiirsan way ka tegi aw la axjurana calayha ama xajri baan ku sameynaya xajriga waxaa la yidhaahdaa waa almancu min atasaruf waa ruuxoo loo diido tasarufka loo diido marka caaisha haday sidan ka joogi weydo tasarufkan u diidaya fa qaalat waxay tihi caaisha warkii la gaadhsiiyey marka ahuwa qaala haadaa sidaas ma yidhi qaaluu nacam qaalat caaishatu waxay tiri huwa lilaahi calaya nadrun alle subxaana watacaala dushayda nadar buu ku leeyahay an laa ukalima bna subayrin ibna subayrin aanan la hadlin kalimatan abadan weligay inaanan hal kelmadood aanan kula hadlin nadar ilaahay baan ku galayaa ilaahay baa dushayda kule nadarkaa subxaana watacaala caaisha sidii bay ku nadartay hadalkii iyo kalaamkiiba ibnu subayr oo markaa ay habaryaru tahay ay ka goosatay hal kelmo inay u dallacday diitay fastashfaca ibnu subayr ibnu subayr baa erge ka dalbay bilmuhaajiriina muhaajiriintii xiina daalad hijratuha hijradeedii markay ku dheeraatay iyaahu yani markaa isaga ay ka hijrootay faqaalad waxay tiri wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa ashfacu fiihi abadan weligay erge ka aqbali maayo ruux ibnu subayr u ergeeyey oo ergadiisa aan aqbalaya ma jiro wala axnasu ku dambaabi maayo nadri nadarkaygii ku dambaabi maayo abadan weligay falamaa daala dalika arrinkaas markuu ku dheeraaday cala bni subayrin cabdilaahi bni subayr markuu arrinkaa ku dheeraaday goyntii ay goysay markuu ku dheeraaday kalama almiswar ibnu makrama ayuu la hadlay wa cabdiraxmaan ibni aswad ibni cabdiyaaquus ayuu la hadlay wahumaa labadoodaasuna min bani zuhra qabiilada bani suhra layidhaahday kamid ahay bani suhra waxa weeye waa min akhwaali nabiyi sala allahu caleyh wasalam waa nebi maxamed abtiyadii caa-ishana aada bay u ixtiraami jirtay yacni ciddii nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu xidhiidhin jiray ee qaraabanimo u xidhiidhin jiray caaisho agteedana qiimay ka lahaayeen caaishana waa xidhiidhinaysa fa qaala lahumaa labadoodaasi caaisho waxay ku yidhaahdeen yani faqaala wuxuu ku yihi ibnu subayr lahumaa labadoodii wuxuu ku yihi anshudukumaa billaah ilaahay baan idinku dhaariyey ilaa dakhaltumaa waad ii gelinaysaan calaa caaishata caaishaad ii gelinaysaa fa inahaa laa yaxilu laha xalaal uma aha caaisha an tandura inay ku nadarto qadiicatii goynteeda inay ku nadarto fa aqbala bihi waxaa lasoo qaabilay almiswaru cabdiraxmaan miswar ibni maqrama iyo cabdiraxmaan baa lasoo qaabilay mushtamiliina iyagoo hullaaban calayhi cala bni subayr biardiyatihimaa go-yaashooda iyagoo ku qarinaya laba go-bay soo qaateen ibnu subayrna dhexdaa lasoo geliyey go-yaashiibaa lasoo hulaabtay xata ista'dana ilaa ay weydiisteen calaa caaishata caaisha ilaa ay weydiisteen faqaala waxay yidhaahdeen assalaamu calayki waraxmat ullaahi wabarakaatuh nabadgelyada ilaahay iyo naxariista alle subxaanahu wa dushaada ha ahaato caaishay an nadkhulu ma soo galnaa qaalad caaishatu waxay tiri udkhuluu soo si marka been ay marka isaga ilaaliyaan sarbeeb bay isticmaalayaan oo qaala waxay yidhahdeen kullunaa dhammaantayo ma soo galnaa yaa uma almu'miniin hooyadii mu'miniintay dhammaantayo ma soo galnaa qaalad waxay tihi nacam haa udkhuluu kullukum dhammaantiin soo gala walaa taclamu caaishatu caaisha maanay ogeyn ana macahumaa la jirkooda inuu yahay ibna zubayrin cabdillaahi ibnu zubayr inuu la socdo falamaa dakhaluu markay soo galeen dakhala ibnu zubayrin ibnu zubayr baa galay fi lxijaabi xijaabkii yani marka ayuu ugaduusoo u galay ila wahbariyatiye factanaqa waa qooraystay yani luquntuu dhaafsaday caaishata caaisha wadafiqa wuxuu gudagalay yunaashiduhaa inuu dhaarinayo wayabkii uu ooyayo yani yunaashiduhaa an tatakalama wuxuu ku dhaarinaya inay la hadasho habaryar la hadal hawreere goynta iga daa hawreere ilaahay darti ii cafi buu leeyahay waana ooye wadafiqa lmiswar ibnu makrama waa cabdiraxmaan waxay gudagaleen labadoodaasina dafiqa waa afcaalu shuruuc waxay gudagaleen yanshudaani inay ku dhaarinayaan caaishata caaisha ilaa kalamathu inay la hadasho wa qabilat minhu cudurdaarkana ay ka aqbasho wayaquulaani waxay leeyihiin qad calimti yani waxaad ogaatay hooyo ana nabiya sala allahu aleyh wasalam nebigu nahaa inuu reebay camaa qad calimti waxaad ogtahay wa min alhijrati hijra fa inahu laa yaxilu limuslimin ruux muslima xalaalu maaha an yahjura akhaahu walaalkii inuu ka hijroodo fowqa halaasi layaalin saddex maalmood wax ka badan haddii masaa-ishu aanay ahayn mas'alo diineed oo ruuxaas qofkaasi waxa uu kaga hijrooday ay tahay alla darti iyo inxiraaf iyo muctaqadkiisa iyo caqiidadiisoo xun haddaanay ahayn ee waxaa loo kala hijroonaya adduunye ay tahay saddex maalmood ka badan lama ogola saddex maalmood intaad cadho murmaraysaa lagu ogolaya dayib marka miyaadan ogeyn hooye xadiiskaasi inuu nebiga ka sugnaaday qaal wuxuu ihi falamaa akharuu markay ku badiyeen atadkiira waanadii iyo xusuusta ay xusuusinayeen iyo wataxriija dhaleecaynta ay dhaleecaynayaan falkeedaas ayay dafiqad waxay gudagashay tadkuruhum inay u sheegayso nadarkeedii ay xusuusinayso oo watabkii ay ooyeyso ilmaynayso ilintu ay ka da-ayso wa taquulu waxay leedahay inii qad nadartu anigu waa nadray nadar baan galay wanadru shadiid nadarkuna waa daran yahay nadarku wax sahlan maah muminiintana ilaahay wuxuu ku ammaanay yuufuuna binadri wayakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustadiira muminiintu nadarkay oofiyaan marka nadarkii ma ka tegay nadarkaygii ma ka suulayo falam yazaalaa biha kamaanay suulin labadii saxaabi yacni xataa kalamat ibna zubayrin cabdillahi ibni zubayr ilaa ay la hadashay uma actaqad waxay xoraysay fii nadriha nadarkeedii waxay u xoraysay arbaciina raqabatan afartan qoorood afartan adoon bay ilaahay dartii u xoraysay nadarkii ay gashay uma kaanad waxay ahayd tadkuru tii sheegta bacdamaa actaqat markay xoreysay kabacdi arbaciina raqabatan afartan qoorood markay xoreysay fa tabkii markaasay ilmeynaysay nadarkeedii ay jabisay bay ka ilmeynaysaa xataa tabulla ilaa ay qoyso dumuucuhaa ilinteedu khimaarahaa gambadeedii iyo gambasaarkeedii ama markaa niqaabkeedii yani markaa uu qooyo oo hinteedu ay qoyso saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxaa ku weynaa hadday shay cibaado iyo daaco ay u arkaan oo ay sameeyaan shaygaa burintiisa nadarka ay galeen baa caaisha nadarka ay gashay baa ku weyneed bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya musanifka shan kun toddoba boqol iyo sagaal iyo labaatan imaam axmedna fii musnadii majaladka afraad saddex boqol yani saddex kun laba boqol iyo toban raqamka ah ibnu xibbaanna fii saxiixii majaladka saddex iyo tobanaad afar boqol toddobaatan iyo sideed raqamka qaala imaamu raximah llahu tacaala baabu hijrati lmuslim wuxuu baabu yahay ruuxa muslimka ah hijrada uu ka hijroonayo ruuxa kale muslimka inaanay banaanayn xadaanaa ismaaciil waa ismaaciil ibni cabdillahi bni abi uweys qaala xadaanii malik ibnu anas alasbuxi imaami daari lhijra can ibni shihaabin maxamed ibni muslim ibni shihaab asuhri yani can anas ibni maliki ana rasuul lahi sal lla alay wasalam rasuulka ilaahi qaala wuxuu yihi laa ay laa tatabaaqaduu haysu cadhoonina maxaa yeelay ruuxu inuu cadhoodo waxay sabab ugu noqonaysaa shar oo dhan bay sabab ugu noqonaysaa cadhadu waxa weeye waa miftaaxa iyo furaha ruuxa sharka ugu kaalmeeya waana dariiqooyinka iyo wasiilooyinka shaydaanku uga faa-iideysto ruuxa muuminka markuu cadhoodo walaa taxaasaduu xaasidina ilaahay subxaanahu watacaala cilmiga dadka kama simin ilaahay caqliga dadka kama simin ilaahay xoolaha dadka kama simin nicmooyinka ilaahay bini aadamka u qeybiya oo dhani way ku kala tegsan yihiin walaa taxaasaduu hays xaasidina walaa tadaabaruu haysu dabajeedinina wa kunuu cibaada allaahi addoomo ilaahay ahaada oo ikhwaanan walaalo ah walaa yaxilu limuslimin ruux muslima xalaalu ma ah an yahjura akhaahu walaalkii inuu ka haajiro waa walaalkiisii muslimka ee fowqa thalaati layaalin saddex maalmood wax ka badan inuu walaalkiisa muslimka uu ka haajiro ma banaan hays xaasidina baa laleeyahay oo xasadku waa khuluq dhamiima yani waa shay aada iyo aada u xun ilahina wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlih ma waxay dadka u quuri la-yihiin wixii ilaahay u hibeeyey ee rabbi ugu deeqay subxaanahu watacaala nabigeenu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacni laa yasaalu nnaasu bikhayrin maa lam yataxaasaduu dadku khayr ka suuli maayaan intaanay isxaasidin buu nabigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saxiixada saddex kun saddex boqol iyo siddeetan iyo lix arrimaha la qabanayo ee qofku uu qabanayo markuu nabigu tilmaamayo wuxuu yihi istaciinuu calaa injaaxi alxawaa'ij danihiina inaad ku guuleysataan ahdaafta iyo yoolka aada leedihiin waxaad u kaalmaysataan yacni bilkitmaani qarin inaad qarisaan oo sir lahaataan u kaalmaysta maxaa yeelay fa ina kula dii nicmatin maxsuud nicmo kasta dad xaasido oo markaa aan kuu ogolayn ayaa jira kun afar boqol konton iyo saddex saxiixada qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadasanaa cabdullaahi bnu saalix waa katib leyth qala xadaanii lays ibnu sacd alfahmi qala xadaanii yunus ibn yasiid alayli can ibni shihaab azuhri maxamed ibn muslim ibn shihaab azuhri can cadaa ibni yasiid alleysi suma aljandaci ana abaa ayuuba abaa ayuub saaxiba rasuuli llahi sal allau aleyh wasalam abaa ayuub oo saaxiibkii nebiga jiilkii nebi maxamed uu barbaarinayay ceelka saafiga uu ka waraabinayay ardaydii nebi maxamed mid kamid u ahay qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilah wuxuu yihi laa yaxilu liaxadin ruux xalaalu maaha an yahjura akhaahu walaalkii inuu ka haajiro fowqa halaati layaalin saddex maalmood yacni haddii ilaahay kuu roon yahay wax ka yani ka badan inuu ka haajiro ma banaana fowqa halaati layaalin saddex habeen wax ka badan inuu ka haajiro ma banaana yaltaqiyaani way kulmayaan labadii ruux ayagoo cuqdad iyo warxumo isku qaba bay iska soo horbaxayaan fa yasudu midkaas baa jeesanaya wayasudu haadaa midkaasuna waa jeesanaya wa khayruhumaa waxaa khayr badan labadooda alladii midka yabda-u bisalaami salaamta bilaabay ayaa khayr badan buu nebigu yihi salawaatu llahi wasalaamu caleyh bal ilaahay xaggiisu ugu owleysan yaho riwaayo kale wuxuu leeyahay nebigu salawaatu llahi wasalaamu caleyh ina wla annaasi billah man bada'ahum bisalaam labadan ruux ee isdilay xagga ilaahay waxaa ugu awleysan oo xagga ilaahay loogu jecelayaa ruuxa salaanta bilaabay cuqdadiisii iyo warxumadiisii intuu qarsaday dhankiisa cafiga iyo musaamaxadu ay ka timi ee yidhi warniyo aan iscafino niyow gef baan kaa galay wax alaale wixii khalad meesha ka dhacay aniga isaar yacni haddii ilaahay ku roon yahay saa darteed marka waa waa cafi iyo musaamax baad iga tahay yidhi xadiiska bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya lix kun toddobaatan iyo lix raqamka imaamu muslimna konton iyo sideed fii saxiixi kitaabu lbiri wasila tirmidi fii jaamicihi ayuu ku warinaya kun sagaal boqol soddon iyo saddex raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadahanaa muusa ibnu ismaaciil atabudaki <clears throat> qaala xadahanaa wuhayb ibnu khalid qaala xadahanaa suhayl ibn abi saalix can abiih abi saalix asamaan oo dakwan loo yaqaan can abi hurayrata can nabiyi sala alla aleyh wasalam qaala laa tabaaqaduu walaa tanaafasuu wakunuu cibaad allahi ikhwaana wuxuu nabigu yihi laa tabaaqaduu ay laa tatabaaqaduu haysu cadhoonina walaa tanaafasuu ha tartaminu adduunyadii ha ku tartamina wixii aakhira ah waa la ogol yahay wixii cibaado iyo daaco iyo camal suuban in lagu tartamo loo kala dheereeyo waa la ogolyahay wa dalika falyatanafas ilmutanaafisuun wsaaricuu ilaa makfirati min rabikum wajanati carduha asamaawaatu walrdu ucidat lilmuttaqiin saabiquu ilaa makfirati min rabikum fastabiquu lkhayraat inahum kanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana raqaba warahba wa kanuu lana khaashiciin laakiin waxaa aan la ogolayn in lagu tartamo ee cuqdada iyo urxumada iyo gefku uu ka imaanaya waa adduunyada maxaa yeele ilahay agtiisa qiimo kamale wakunuu ahaada cibaad allahi adoomo ilaahay oo ikhwaanan walaala ahaada imaamu muslim baa wuxuu ku warinaya kitaabu lbiri wasila raqamka soddon iyo koowaad imaam axmed fii musnadi majaladka labaad saddex boqol sagaashan iyo saddex riwaayo kale waata nabigeenu leeyahay afshu salaama wa adcimu dacaama salaanta dhexdiina ku faafiyo isa salaama salaantu waxay yani keenaysaa in ummaddu ay isu qalbi furnaato weji wanaagsan isku soo dhoweyso wakunuu ikhwaana kamaa amarakum allah walaalo noqda sida ilaahay subxaanahu watacaala idiin faray ee ilaah uu yihi inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhaweykum xadaanaa yaxya bnu sulaymaan albalkhi qaala xadaanaa ibnu wahb cabdillaahi bni wahb almisri alqurashi mowlaahum akhbaranii camr ibnu xaaris can yasiid bni abi xabiibin can sinan ibni sacadin sinan ibnu sacad yani ibnu xibaan wuxuu yidhaahdaa yani arjuu an yakuuna saxiixan can anas bni maliki ana rasuula lahi sal alay wasalam rasuulka ilaahi qaala wuxuu yihi maa tawaadasnaani fi llaah laba alle dartii isuma jeclaato ow fi lislaami ama islaamka dhexdiisa iyo islaamnimada iskuma jeclaato ayagoo aan deegaan isku jeclaanayn ayagoo aan midab isku jeclaanayn ayagoo aan luqo iyo lahjaad isku jeclaanayn ayagoo isku meel baan kasoo jeednaa isku qabiilaan nahay aan isku jeclaanayn oo fa yufaraqu markaa la kala geeyo beynahumaa dhexdooda ilaa dambun dambi mooye wax kale ma kala geeyo dembigaasoo yuxdithuhu axaduhumaa midkooda uu soo dariyey sidaasaa riwaayaadka iyo masaadirta intooda badan ku sugan laakiin nusqada hadda waxaa inoo qoran fa yufariqu beynahumaa oo markaa uu kala geeyo awalu dambin dambiga ugu horeeya oo yuxdithuhu uu soo dariyey axaduhumaa midkood macnaha waxa weeye haddii labadaa qof ilaahay dartii ay u walaaloobeen saaxiibo iyo suxbo ay ka dhaxeysay islaamnimada iyo iimaanka iyo muctaqadka saxiixa ay ku walaaloobeen haddii midkood mar uu gef galo gefka markaa uu galay ma kala kaxeeyo ee ka kale waa u dulqaataa hadaynu macnahan dambe marno waay imaam axmed baa fi musnadi ku warinay mujaladka labaad lixdan iyo sideed saxiixadana lix boqol soddon iyo sideed raqamka xadaثna abu macmar qala xadaثna cabdاlwaris bn saciid can yaziid waa yaziid bn abi siyaad abulshar almacruuf birashki huwa alqasaam ninkii la odhan jiray waa ninkaynu soo marnay ee aynu lahayn garhkiisa yacni weynaan intuu ka qabo dibqalooc ama hangaro leh ama hare ayaa ku baktiyey ayaynu lahay can mucaada mucaada binti cabdillaah mucaada alcadawiya qaalad waxay tihi samictu hishaam ibni caamir alansaari baan maqlay ibni cami anas ibni malikin anas ibni malikin adeerkii ahaa wa kaana wuxuu ahaa yani markaa caamir qutila waxaa la dilay yani abuuhu aabihii yowma uxudin maalinkii uxud baa la dilay hishaam aabihii oo caamira waxaa la dilay maalinkii uxud baa la dilay anahu samica wuxuu maqlay caamir rasuul lahi sal allahu aleh wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu yihi rasuulku laa yaxilu limuslimin ruux muslima xalaal uma ah, uma banaana an yusaarima musliman ruux kaloo muslima inuu gooyo fowqa halaasin saddex maalmood wax ka badan fa inahumaa labadoodaa isgooyey hadday isgooyaan naakibaani ay maa-ilaani waxay ka leexdeen can ilxaqi xaqi bay ka leexdeen maadaama intay ku sugan yihiin calaa siraamihimaa goyntooda intay ku sugan yihiin wa wayna awalahumaa midkooda ugu horeeya fay-an ay rujuucan laabasho oo soo laabtay yakuunu wuxuu ahaanayaa sabaquhu yani sabquhu yani horumarkaas sabquhu horumarkiisa uu uga hormaray bilfay-i laabashada uu uga hormaray yacni kafaaratan kafaara u noqonaysaa canhu xaggiisa oo kaanada khabarkeedii marka halkaa dambe u dhacaya waa sabqa yacni sabaquhu horumaridiisa uu uga hormaray bilfay-i laabashada midka kale inuu soo laabto uga hormaray yakuunu wuxuu ahaanayaa kafaaratan kafaaro ayay u canhu xaggiisa dayib wa in maata hadday dhintaan calaa siraamihimaa goyntooda dushooda ay ku dhintaan ayagoo isgooyey oo midba midka kale wejiga uu ka dadbayo qalbigana uu ruxumo iyo cuqdad isugu qaba hadday sidaa ku dhintaan lam yadkhula aljannata jamiican abadan weligood jannada ma gelayaan dhammaantood wain sallama calayhi hadduu salaamo kii soo noqde oo fa abaa uu diido midkii kale la salaamay an yaqbala inuu ka aqbalo tasliimahu wa salaamah salaamtiisa nabadgelyadiisa inuu ka aqbalo uu diido radda calayhi waxaa ka radinaya oo salaantii waxaa ku celinaya uga jawaabaya almalaku malag baa salaantii ka qaaday wa radda cala alaakhari midkan kalena waxaa ku celinaya shaydaanu shaydaan baa ku celinaya maadaama shaydaan uu ka dhimbiil qaatay labadooda midna dhankii wanaagga iyo ixsaanka iyo samafalku u batay hadduu samafalkii u batay abaalmarintiisu waxay noqotay hadalkii iyo salaantii ninkani uu ka qaadi waayey in malaa-igi ay ka qaato kana yacni hadalkii shaydaan baa ku celinaya oo macnaha waxa weeye shaydaan baa naf yacni wuxuu u qurxinayaa sharkii ayuu qurxinaya wuxuu leey waad fiicanta muxuu ku mooday salaanta maxaad uga qaadaysa hadda intuu salaanta kula soo aadayo edabdarada mujoojiyo muxuu waxaa kuugu sameeyey yacni nafta iyo shaydaankuna had goor way isku lamaansan yihiin sida ilaahayba qur-aanka uu ku yihi subxaanahu watacaala ina nafsa la amaaratun bisuu ila ma raxima rabbi ina shayطaana lakum caduwa faاtakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi saciir ibnu xibaan baa fii saxiixii ku warinaya mujaladka labiyo tobnaad afar boqol iyo sideetan dabraani fi lkabiir mujaladka labiyo labaatanaad boqol toddobaatan iyo shan abu yacla fii musnadi majaladka saddexaad boqol iyo lix iyo labaatan saxiixada yani kun laba boqol iyo afartan iyo lix buu sheekh naasir yani markaa uu ku saxiixiya qaala imaamu raximah llahu tacaala xadaanaa maxamed ibnu salaam albikindi qaala xadaanaa cabdatu bnu sulaymaan alkilaabi can hishaam bni curwata can abihi curwa bni subayr can caaisha radia allahu canha qaalat qaala rasuulu lahi sal ll alay wasalam rasuulka ilah wuxuu ihi la acrifu yani waan gartaa qadabaki cadhadaada iyo waridaaki raalli ahaanshahaaga laba qof kasta oo yani nin iyo haweeney yani nolosha wadaagay oo nolosha qeybsaday mid waliba midka kale maxaa kusoo dartay maxaa yani ku cusub maxaa agtiisa ka cusub muuqaal ahaan waynu fahmi kara nebi maxamed wuxuu leeyahy waan aqaanaa cadhadaada iyo raalli ahaanshahaada markaad cadhaysan tahay iyo markaad beloladahay intaba waan aqaan qaalad waxay tiri qultu waxaan ihi wakeyfa tacrifu dalika yaa rasuula allah sidee baad ku garanaysaa rasuulka ilaahio qaala wuxuu ihi inaki idaa kunti raadiyatan markaad raali tahay qulti waxaad tidhaahdaa balaa warabbi muxamadin sala allahu caleyh wasalam nacam rabbiga nabi maxamed baan ku dhaartay wa waidaa kunti saakidatan markaad cadhaysan tahayna qulti waxaad tidhaha laa warabbi ibraahiima maya rabbiga ibraahim baan ku dhaartay arintu sidaa iyo sidaa maaha ayaa tidhaahda caaisha waa qof caqli badan waxay wax la qeybsatay khalqiga ruuxii ugu caqliga badnaa ee ugu cilmiga badnaa ee ugu xilmiga iyo dulqaadka badnaa marka isma difaacina waxay tihi ajal nacam lastu qaalad waxay tihi qultu waxaan idhi ajal nacam lastu uhaajiru ila smak lastu mayhi uhaajiru mid ka hijroonaya ila smaka magacaaga mooyaane xataa haddaan cadho iyo wuxuun dareemo aan wax qoonsado dhaqankaagii iyo mucaamalaadkaagii wanaagsanaa waxba ka bedeli maayo hijro aan kaa hijrooday ma jirto noloshii iyo qiimihii iyo qadarintii inaga dhexeeya waa sidii magacaagu baan ka hijroonay bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya shan kun toddoba boqol iyo sideed iyo labaatan muslimna kitaab alfadaail raqamka sideetanaad dabraani mujaladka saddex labaatanaad afartan iyo li xadiisku fii saxiixeyn buu ku suganya baabu man hajara akhaahu sanatan ruuxii walaalkii sanad ka haajira dembiga uu leeyahay xadasanaa cabdulaahi ibnu yasiid cabdulahi ibnu yasiid almuqri qaala xadasanaa xaywa ibnu shurayx qaala xadasanii abu cuhmaan waa waliid ibni abilwaliid waliid ibni abilwaliid almadani ana cimraan ibni abi anas cimraan yani ibni abi anas waxaa la ahaa mowla abi khiraash asulami xadasahu wuxuu u sheegay can abi khirash asulami saxaabiga wuxuu ka wariyay anahu samica rasuula lahi sal allau aleyh wasalam yaquul rasuulka oo lebaan maqlay buu yihi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh man hajara akhaahu sanatan walaalkii ruuxii sanad ka xijrooda fa huwa bisafki damihi dhiiggiisii isagoo daadiyey buu la mid yahay ayb dhiiggiisi isagoo daadiyey ayuu lamid yahay cuhmaan ibn lwaliid ninkaasaa ku jira waa layinu lxadiis yani waa nin xadiiskiisu dabacsan yahay hadaan keyrkii haduu ah khilaafana waa la daciifiyaa akhraja xadiisahu alimaamu muslim baa fi saxiixii kusoo saar abu daawuud baa fi sunanihi ku warinaya dabaraani saxiixada sagaal boqol iyo sideed iyo labaatan buu saxiixiyaan qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadasanaa ibnu abi maryam waa saciid ibni abi maryam siqa akhbaranaa yaxya ibn ayuub alqaafiqi qala xadaanii waliid bn abi lwaliid almadani ana cimraan ibni anas xadahu wuxuu sheegay ana rajula nin oo min aslama qabiilada aslam la yidhaahdo ka mid a waa saxaabiga hadda aynu soo marinay abi khirash alslami oo min asxaabi nabiy sal alla aleh wasalam ka mid ah asxaabtii nebiga xadasahu wuxuu uga tibiyey xadiiska can nabiy sal alla aleh wasalam qaala wuxuu yihi hijru lmumini ruuxa muminkaoo laga hijroodo sanatan sanad ka damihi dhiigiisii oo kale ayay la mid tahay wa fi lmajlisi majliska xadiiska lagu sheegay waxaa joogay maxamed ibn munkadir waa cabdullaahi ibni abi cataabin labada taabici baa joogay faqaala waxay idhaahdeen qad samicnaa hada arinkaa waanu maqalnay minhu ay min asaxaabiyi baanu ka maqalnay anaguna xadiiska imaam axmed baa fi musnadii ku warinaya mujaladka shanaad afar boqol iyo iyo todobaatan iyo kow bayhaqi fi sunan mujaladka tobnaad lixdan iyo saddex saxahu alalbaaniyu fi larwa irwa lqaliil fi takhriiji axaadiisi manaari sabiil raqamka laba iyo yani markaa labaatan iyo sagaal raqamka qaala imaamu raximah llahu tacaala baabu lmuhtajireyni labadii kale haajiraya buu baabiye xadasanaa ismaaciil waa ismaaciil ibni cabdillahi bni abi weys malik ibnu anas baa abti u ah qaala xadahanii malik can ibni shihaabi can cadaa ibni yasiid alleysi can abi ayuba alansaariy radia ana rasuul lahi sal allau aleyh wasalam qaala wuxuu yihi laa yaxilu limuslimin ruux muslima oo ilaahay iimaanka qalbigiisa u geliyo alla hogaansamay uma banaana an yahjura akhaahu walaalkii inuu ka haajiro ka hijroodo fowqa halaasati ayaamin saddex maalmood wax ka badan yaltaqiyaani way kulmayaan fayacridu haadaa midkaas baajeesanaya macnaa wejigu tubi wayacridu haadaa midkaasina wuu jeesanaya wa khayruhumaa waxaa khayr badan labadooda alladii midka yabda-u bisalaami salaamta midka bilaabay ayaa khayr badan irwaaulqaliil raqamka hore aynu soo tilmaan xadasanaa musadad ibnu musarhad qaala xadasanaa cabdilwaris ibnu saciid can yaziid waa yasiid ibnu yasiid arashki oo aynu soo marnay can mucaawiya can mucaada annahaa samicat hishaam ibnu caamir ayay maqashay yaquulu isagoo samictu rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam yaquul nebi maxamed waxaan ka maqlay isagoo leh laa yaxilu limuslimin ruux muslima xalaal uma aha an yusaarima musliman ruux muslima inuu gooyo fowqa salaasi layaalin saddex habeen wax ka badan fa inahumaa labadoodaasi maa saaramaa intay isgooyaan fowqa salaasi layaalin saddex maalmood ka badan fa inahumaa labadoodaasi naakibaani ay maailaani waxay ka leexdeen waxay ka fogaadeen can ilxaqi xaqi bay ka fogaadeen maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala fataquu llaha wa aslixuu daata beynikum ilaahay ka baqa oo arrimaha dhexdiina hagaajiya waa la leeyahay subxaanahu watacaala marka naakibaani ay maailaani waxay ka leexdeen can ilxaqi xaqi bay ka leexdeen maadaama intay joogteeyaan calaa siraamihimaa goynta ay isgooyeen dusheeda intay joogteeyeen wa ina awalahumaa midkooda ugu horeeya fay-an ay rujuucan dhanka laabashada yakuunu wuxuu ahaanayaa sabqahu horeyntiisaa bilfay-i laabashada uugu horeeyey kafaaratun lahu kafaara u ahaanaysa wa inahumaa labadoodaasina maata hadday dhintaan calaa siraamihimaa goyntooda yacni dushooda ay ku dhintaan ayagoo isgooyo mid waliba midka kale xiriirka uu u jaray hee lam yadkhulaa ma galaan aljannata jannada ma galaan jamiican dhammaantood jannada ma galaan ayuu leeyahy nabigu salawaatu wasalaamu calayh xadiiskana waa mukararo wuu inoo soo celiyey waa xadiiskii hishaam ibnu caamir yani al ansaari ee hadda aynu soo marini waxaana warinaya yani markaa bukhaari ayaa warinaya haddii ilahay ku ronya riwaayadan imaam axmed baa isna warinaya fii musnadihi mujaladka afraad raqamka labaatanaad ibn xibaan fi saxiix mujaladka labay tobnaad afar boqol iyo sideetan abu yacla fi musnadi mujaladka afraad yani raqamka labaatanaad yani saxiixada kun laba boqol afartan iyo lix irwaa qaliilkana mujaladka toddobaad sagaashan iyo shan ayaa lagu saxiixiya bulshada muslimiinta ay marka nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi maqaasida shareecadu ay ummadda ku barbaarisay iyo ujeedooyinka iyo ahdaafteeda waaweyn waxaa ka a in la ilaaliyo wadajirka yacni bulshada muslimiinta ah iskaalmaysigooda inay isku duubnaadaan inay garab iyo gaashaan isu noqdaan inay bulsho nadiifa ay noqdaan sidoo kale waxaa shareecadeenu marka ay ka fogeynaysaa oo axaadiista nebiga salawaatullahi wasalaamu caleyh iyo qur-aanku in badan ay ka hadlayaan in bulshada muslimiinta ah loo diidayo wax kasta oo yani ku keeni kara wadajirkooda iyo midnimadooda dhaawac ku keeni kara ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala iyo rasuulkiisu ay u diidayaan waxaa laga doonayaa marka dadka muslimiinta ah inay isu dulqaataan inay isu samraan inay isqadariyaan qofo qofka kale inuu agtiisa qiimeyn iyo xurmo uu ku leeyahay wadajirkaas iyo ixtiraamkaas iyo qadarintaas baa bulshada muslimiintu ay ku gaadhayaan adduunkana ay guul ku gaadhayaan aakhirana ay ku mutaysanayaan martiqaadka qiimiga badan iyo jannooyinkiisa qiimiga badan alle subxaana wa tacaala wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab wa aclam billahi towfiiq